بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل fasalkan mualifka wuxuu kaga hadli doonaa xajbigii alxajb ayuu kaga hadli doonaa xajbigu luq ahaan waxa weeye almancu reebid weeye ama diidmo shay loo diido weeye sharcanna waxaa weeye mancu man qaama bihi sababu اlirhi biاlkuliyati aw min awfari xadayh qofkii sababkii dhaxalka laga helay in dhaxalkii laga hor istaago dhaxalkii laga reebo gebi ahaanba ama labadii nasiib uu qaadan lahaa midkii weynaa loo diido oo kii yaraa la siiyo haddaba xajbigii laba nooc buu qaybsamaa xajbu xirmaanin wa xajbu nuqsaanin xajbi xirmaan waxaa weeye xajbi qofkii laga hoojinayo dhaxalkii oo idoo dhaxalkii odin laga qadinayo waxba laga siinayn kaas waxaa la yidhahdaa xajbu xirmaan dhaxalkii maba soo gelayaba qofkan kalea xajbinaya ka labaadna waxaa la yidhahdaa xajbu nuqsaan qofkii dhaxalkii wuu soo gelayaa laakiin min awfari xadayh nasiibkiisii weynaa uu qaadan lahaa sadkii weynaa labadii sad midkii weynaa baa loo diidaya sadkii yaraabaa la siinaya waaya haddaba mancu man qaama bihi sawa lirti bilkuliya waa xajbu xirmaan aw min awfari xadayhina waa xajbu nuqsaan xajbu nuqsaanka tusaalihiisa waxaa weeye maala ka xajbi اlwaladi الزawja min الniصf ilى الrubc maala haddii uu qof dhinto uu ka tago gabarh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo inaanay dhashay zawjku wuxuu qaadan lahaa sida caadiga nis hadduusan farac waaria uusan jirin laakiin maadaama farac waaria hadda uu joogo inankii zawjada ah wuxuu ka soo degayaa niskii oo wuxuu qaadanaya maxay rub marka nuqsaan baa galayoo nasiibkii weynaa waa laga soo dejiyey nasiibkii yaraa buu qaatay masaladan horey noo soo dhaaftay markii aan ka hadlaynay asxaabu اlfuruud xajbu nuqsaan waraadoo dhan buu galaa waraadoo dhan wuu galaa laakiin xajbu xirmaan xajbu xirmaan sidiisaba laba u qaybsamaa xajbun biاlwaصfi wa xajbun biالshaksi aw alistiqraaq xajb bilwasf waxaa loga jeedaa qofkan shaksi ma xajbinine sifo ayaa isaga ku quntay sifo u diidaysa dhaxalkii oo sifadaa maxay noqon kartaa qatli isagii baa qaatilo muwaradkiisii buu dilay de wasfigaasaa udiidaya qaatilnimada ah riqi waa addoon addoonnimadaasaa udiidaysa abihi ma dhexlayo hadduu addoon yahay waaya iyo kufrigii iyo wixii la midka ah xajbun bishasina waa kan hadda mualif ka hadli doono xajbu bilwasf xajbu bishaks aw listiqraaq waa kan hadda mualif ka hadli doono shaksi shaksi xajbinaya ama shaksi lagu xajbinaya istiqraaq asxaab ulfuruud baa xoolihii maansheeyeysay noo iman doonta insha allahu tacaala dabeetana qofkan casab u ahaa casabadii way dhacday kaas way mualifkan kaga hadli doono xajb bishaks ama xajb listiqraaq wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala alabu aabihii wاlbni inankii wالزawju zawjkii laa yaxjubhu ma xajbinayo axadu axadna ma xajbinayo aabbaha iyo maydka iyo inankuu dhalay iyo zawjka waa gabadhii dhimatay ninkii qabay saddexdaa cidi ma xajbin karto oo xajbi xirmaan laguma samayn karo casabadii iyo keyrkoodba cid xajmin karta ma jirto maxaa yeeley mid walba maydka naftiisa ugu soo dhowaanaya yudli ila اmayiti binafsi binasabin aw nikaax ama nasab ba ugu so dhawanaya ama nikax ba ugu soo dhawaanaya farac kama aha qof kale maydkii cid kale oma sii maraya waaya saddexdaa saddexdoodoo dumarkana waa inoo imaan doonaa waa hooyadii iyo gabadhii maydka u dhalay bintadii iyo zawjadii saddexdaana dumarkii lama xajbiyo oo ma dhacaan saddexdan iyo saddexdaa midna ma dhacaan waayahay culimmadu waxay u qaybiyaan warasada markii xajbi xirmaanka laga hadlayo afar qaybood afar qaybood bay qaybiyaan alwarasatu binisbati lixajbi lxirmaan arbacatu aqsaam afar qaybood bay qaybsamaan qismun yaxjubuuna walaa yuxjabuun qolo ayagu wax xajbisa laakiin aan la xajbinin qole waa ajbisa lakin ayagaan la ajbinin waa labadii waalid aabbihii iyo hooyadii iyo labadii walad waa ibnigii iyo bintadii labadaas afartaasi ayagu waxbay xajbiyaan laakiin ayaga lama xajbiyo alabawaan wاlwaladaan waay qism yaxjubuuna qism yuxjabuuna walaa yaxjubuun waa kuwii hore qism yuxjabuuna walaa yaxjabuun kuwana waa la xajbiyaa iyaga wax ma xajbiyaan waa alkhwa lium maydka walaaladii xag hooyo ayaga waa un la xajbiyaa eh lakin ayaga wax ma xajbiyaan waa kuwa ugu daciifsan qaybta qolada saddexaad waxa weeye qismun laa yaxjubuuna walaa yuxjabuun qolo ayaguna aan waxna xajbinin ayagana aan la xajbinin ayagana waxna ma xajbiyaan ayagana lama xajbiyo waa zawjaynkii zawjkii zawjadee waxna ma xajbiyaan ayagana lama xajbiyo qolada afaraad qismun yaxjubuuna wa yuxjabuun ayagana wax xajbiya lana xajbiyo ayagana waxbay xajbiyaan waa lana xajbiyaa waa waraadii intii soo hadhay baqiyat alwara intaan soo xusnay wixii ka soo hadhay waana la xajbiyaa ayagana waxbay xajbiyaan waana la xajbiyaa wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala wabnu libni inanka inankiisa laa yaxjubuhu ma xajbiyo ila alibnu inankii mooyaane aw amase ibnu ibnin aqraba minhu ama inan inankii oo ka dhow labadaa unbaa xajbisa mualif halkan wuxuu ku tilmaami doonaa xajbi xirmaankii si ay isku marka wuxuu kaga bilaabay raggii kadibna dumarkii buu sheegi doonaa waaya haddaba wuxuu yidhi inanka inankiisa lakin inanka lama xajbiye laakiin ibn ibn inanka maydku dhalay inanku sii dhalay oo maydku awogu yahay asaga laba unbaa xajbisa ama inankaa inanuu maydku dhalay ama aabbihi ha ama adeerki ha ahaado ama inan ibnu ibn ka asaga hadduu mala asagu yahay ibnu ibni ibn oo maydka wuxuu yahay awow labaad waxaa xajbin karaa ibnu ibn inan uu maydku u yahay awow koobaad oo de kaasaa ka ibnu ibn waa ka ibnu ibni ibn marka maadaamuu ka yahay aqrabu darajatan daraje ahaan ka ka waxa weya waa xajbinaya waaya haddaba ibn ibn iyo ibnu ibn ibn hadday kulmaan waxa wey ibn ibn ibnigii waa la xajbinaya dhaxalka xukma leh ibn ibnigii baa dhaxalkii qaadanaya waa yahay laakiin masalada halkan taalla masaladaas waxaa weeye haddii aan hadday yimaadaan ka warran aabbo iyo hooyo iyo ibn iyo binto iyo ibn ibn waa abawaan iyo bintan iyo ibn ibni baa bal masada ka warrama waxma usoo hadhayaa ibn ibnigii ha usoo hari maayo ah masaladan aabbihii muxuu qaadanayaa sudus soo hooyadiina sudus ayadna ilan farac waaria jiree bintaykiina maxay qaadanayaan uluayn masalada marka maxaan ku dhisaynaa waxaan ku dhisaynaa maadaama sudus iyo uluayn bay ku jiraan waxa waya sudus ayaa ka baxaya labadaba sudus bay ka baxaan marka sudus sitaa ku dhisaynaa aabihii muxuu qaadanaya horta inan ibn ibnigina waa casabo ibn ibnigina waa casabo abkii waxaan idhi sudus hooyadiina sudus bintaynkiina uluayn ibn ibnigina waa casabo waaya lix ku dhis aabbihii wuxuu qaadanayaa sudus oo hal ah hooyadiina sudus oo hal ah bintaynkiina uluayn oo imise ah afar ah hadda waay isku dar hal hal afar isku dar lix ibn ibniga waa casab wuuu sugaya wuxuu soo hara soo ma waxuma soo hareen waxuma soo haren adeer halkaa ka baxay kaar allahu khayrak taas mualif halka muna ku sheegin maxaa yeelay xajbi istiqraaq wey waa xajbi hee xajb biاstiqraq maslada ma qorraa mise wa iska cadda ma iska qorraa ab iyo um iyo bint oo bintadii laba ah iyo ibn ibn waaya abkii waxaan idhi maadaama farc waarid uu jiro sudus umkiina maadaama farc waaria ujro waxay qaadanaysaa sudus bintadiina labadii bintayn ulutayn soo maa kanna waa casabo ibn ibnigiina waa hee waa casabo waayah maadaama masalada sudus iyo ulutayn ku jiraan tadaakhul baa ka dhexeeya ka weyn qaado lix waayah sudus lix suduskeed waa maxay waa hal hal aabbihii hal buu qaadanaya hooyadiina hal bay qaadanaysaa bintaynkiina ulutayn oo ah aar isku dar inta waa lix soo ibn ibnigii casab ahaa soo maahayn wa usoo hahay ma jiro wuxuu idhi waljaddu awowgii laa yaxjibuhu ma xajbinayo ku samayn maayo ilaa mutawasidun mid u dhexeeya mooyaane baynahu jadkii iyo wa bayna almeyiti meydkii eg jadka yaa xajbiya waxaa xajbiya waasidada udhaxaysa asagii he maydka haddii waasida udhaayso waasidaasa ajbinaysa mualifku muxuu mutawasid u cabiray maxaa yeele wuxuu rabaa inuu soo hoosgalo aabbihii iyo hadduu jadul hadduu jadka labaad uu yahay de jad baa xajbinaya maalan soo ma abul ab maalan abul abul ab waxaa xajbinaya abul ab soo ma hadduu yahay abul abna aabbihii baa xajbinaya aabbaha aabbihii aabbihii baa xajbinaya hadduu yahay awowga labaad abu abu alab hadduu yahayna awowgii labaad waxaa xajbinaya abulab kaasaa ka sokaya marka waa waa sida dakarkaas udhaxeeya asaga iyo meydka ayaa xajbinaya qaacido qoro muhiim ah min qawaacid alxajbi ka mid ah qaacidaas kullu man adlaa ila almayiti biwaasitatin xajabathu tilka alwaasita ilaa wlaad اlum umm man adlaa ila almayiti biwaasita xajabathu tilka alwaasita ilaa wlaad اlum qof kasta oo meydka waasito ugu soo dhowaada waxa waya qof udhexeeya asaga meydka qofkaas ugu soo dhowaanaya oo asaga meydka udhexeeya waasidadaasaa xajbinaysa man adlaa ila lmayiti biwaasita xajabathu tilka waasita waasidadaasaa xajbinaysa oo dhaxalka udiidaysa ilaa wlaad اlum awlaad اlum laakiin saas maala si qaacida loo fahmo hadda waxaan sheegaynay abul ab soo maa waa jadki jadki muxuu kusoo dhawaanaya dhawaanaya aabihi ugu so dhawanaya soma abihi ah, baa udhexeeya haddaba abihi baa dhaxalka ugu jiiday um hooyada hooyadeed waa waxay ugu soo dhawaanaysaa maydka ummadii soo maha ummadii baa wahaakada ibn ibn muxuu maydka ugu dhawaanaya ibnigii soo ibnigii baa xajbinaya aabihii baa xajbinaya oo de toos waladu sulbi ah wahaakada keliya waxaa laga soo reebay awlaad اlum awlaad اlum awlaadda yani meydka ay xag hooye ka walaalaha yihiin hooyadu waa dhashay kuwaas hooyada ugu soo dhawaanaya meydka haddana hooyadii ma xajbanayso kuwa maa qaacida khilaaf hooyadii bay la dhexlayaan ayaga awlaad اlum ama ikhwa lum hooyadii bay la dhexlayaan hadda hooyadii ugu soo dhawaadeen waa yahay wاlأhu walaalkii liabaweyni akii shaqiiqa ahaa yaxjubuhu waxaa xajbinaya alabu aabbihi wاlibnu inankii wabnu libni iyo inanka inankiisi akii shaqiiqa ahaa ee meydka laba dhinac bay walaalaha ka ahaayeen saddex baa xajbisa aabbihii baa xajbiya hadduu aabbihii joogo xalka waa ku male inankii baa xajbiya ibnulibnigii baa xajbiya haddaba usuushii iyo maxaa xajbiya iyo furuucdii qaacido kala qoro alusuul laa yaxjubuha ilaa usuul usuusha usuulu maa xajbisa alusuul laa yaxjubuha ilaa usuul wاlfuruuc laa yaxjubuha ila اlfuruuc ilaa furuuc wاlxawaashi yaxjubuha usuulu wafuruucu waxawaashi usuusha usuul maa xajbisa furuucdana furuuc maa xajbisa xawaashidana waxaa xajbisa usuul iyo furuuc iyo xawaashi intaba usuusha usuul baa xajbiso oo awowga waxa xajbiyo un aabbo awowga labaad waxaa xajbinaya awowga koobaad wahaakada hadduusan aabbihi joogin meesha waayahay ayayda waxaa xajbinaysa hooyadii waa usuul laakiin furuuc ma xajbin karto waayahay furuucdana furuuc ma xajbise usuul ma xajbiso maalan ibnulibnigii waa xajbinaya ibnigii mala soo ma bintulibniga waa xajbanaya ibnigi wahaa kada xawaashida laakiin xawaashida waa maxay waa ikhwadii acmaamti ayaga waxaa xajbiya usuul iyo furuuc iyo xawaashi cidna maa doontaan yani ikhwadii iyo acmaamtii walaaladii adeeradii waa xajbinaya aabbihii iyo awo aabbihii iyo awowgii iyo waxa weeye inankii maydka iyo ikhwadana barhkood bar kale xajbanayaan adeeradana barhkood bar kale xajbanayaan adeerada waa xajbanaya walaaladii maydka ayaa xajbanaya way noo imaan doontaa iyadoo faahfaahsan haddaba akhli abaweynkii e akhi shaqiiqa ahaa saddex baa xajbisa aabbihii iyo inankii iyo inanki inankiisii weli abin akhii ay meydka xag aabbo walaalaha ay walaalaha ka ahaayeen waxaa xajbiyey yaxjubu waxaa xajbiyey haaulaa'i kuwan aan soo tilmaanay waa saddexdiina soo dhaaftay ee akhi shaqiiqa xajbinaysay wa akhun liabaweyn iyo akhi shaqiiqa laftirkiisa waaya haddaba akhli aba waxaa xajbiya intii xajbinaysay akhii shaqiiqa ahaa iyo akhi shaqiiqa ahaa afar baa haddaba xajbinaysa isaga isagana afar baa xajbinaysa quway isku xajbiyeen quwo eg akha shaqiiqa ah iyo akha liabka midkii xoog badan oo maydka u dhow shaqiiqa u dhow maxaa yeele shaqiiqu wuxuu usoo dhawaanaya laba dhinac xagga aabba iyo xagga hooyo laakiin liabku wuxuu usoo dhawaanaya xagga aabba oo keliya waayahay waliummin ay walahu liummin walaalkii meydka ay xag hooya walaalaha ka ahaayeen yaxjubhu waxa xajbinaya abun aabbo wajadun awow wawaladun iyo walad iyo wawaladu bnin iyo inan waladki kan waxa weya akhii lumka ahaa akhii lumka ahaa asagoo ka duwan yahay kuwa kaleo horta walaalada ma xajbiyeen asaga akhii shaqiiqaana ma xajbiyo akhii liabkaana ma xajbiyo laakiin yaa xadbiya usuuشhiiy furuucda la xadbisa alaalo asaga wa ku dhalaa alaalo man laa waalida lahu walaa walad cid waalid iyo walad toonaan lahayn bu dhalaa haddaba afarba isaga xajbisa waa aabbihii iyo awowgii iyo walad walad marki lagu yidhi waxa soo gelaya ibniga iyo bintadii walad ibnin waxaa soo gelaya ibnu ibn iyo bintu ibn afartaasaa xajbisa waaya wabnu alakhi liabaweyn walaalkii shaqiiqa ahaa inankiisinaya xajbu waxaa xajbiya sittatun lix baa xajbisa abun aabbaa xajbiya wajadun awowbaa xajbiya wabnun inanbaa xajbiya wabnuhu inanka inankiisaa xajbiya waaya ibnulakh ashaqiiq yaa xajbiya lix baa xajbisa aabbihii awowgii ibnigii iyo ibn ibnigii waa usuushii furuucdii laakiin oo lab ah usuul iyo furuuc lab ah iyo akhli abaweyn akhli abaweynkiina waa xajbinayaan waa waxaa weeye waa aabbihii ama adeerkii labadaa mid wey ama waa aabbihii ama waa adeerkii waxaa kaloo xajbinaya akhli ab waaya wali ab markuu leeyahy waa akhli abkii lixdaasa xajbisa wa bnu lakhili abaweyni maydkii walaalkiisii shaqiiqa ahaa inanku dhalay ee maydku u ahaa adeerka yaxjubu waa xajbinaya sitatun lix abun aabbaa xajbinaya wajadun awobaa xajbinaya wabnun inan baa xajbinaya wabnuhu inanka inankiisiibaa xajbinaya waakhun liabaweynaya iyo akhi shaqiiqa xajbinaya waliabin iyo akh liabah ayaa xajbinaya waliabin wabnu lakhi liabin maydka walaalkii xag aabba ay ka walaalaha hayeen inankuu dhalay yaxjubu waa xajbinaya haaulaa'i intanaan soo tilmaanay iyo wabnu akhi liabaweyn iyo ibnu akhi liabaweynki markii lagu daro haddaba toddoba asaga xajbisa lix waa lixdii xajbinayey ibnu akhi shaqiiq ibnu akhi shaqiiq lixdii xajbinaysa iyo ibnu akh laftirkiisa ibnu akhi shaqiiq laftirkiisa lix ha lagu daray toddoba toddobadaas asagana xajbisa ibnu akh liabki marka mualifku wuxuu kugu tartiibiyey qaab aada koobi karto ood xafidi karto xajbiga waa baab muhiim ah qofkii aan baabkan xajbiga aan xafidin oon dabdinin dhaxal kagama hadli karto hadduu dhaxal ka fatoodo ka hadlo wuu ku dambaabaya marka baabka xajbigu waa muhiim jiddan iyo baabu shuruud asxaab اlfurud asxab اlfurud shuruudooda labadaa baab waa inaad qaybtaa ood si sugan u qaybtaa markaad labadaa qaybto umaad dhaxalkii iyo qaybintiisi waxaa ka hadli karta wاlcamu liabaweyni adeerkii meydka ay labada dhinacba ay aabihii ka walaalaha ahaayeen yaxjubhu waxaa xajbinaya haaulaai intanaan soo tilmaanay waa toddobadiina soo dhaafay wa bnu اlakhi lab camkii shaqiiqa waxaa xajbinaya toddobadii xajbinaysa ibn اlakh lab iyo ibn akh lab laftirkiisa sideeddaasa xajbinaysa waa yahay halkana qaacida muhiima qoro jihaadka wax lagu dhaxlo waxaa weeye ubuwa iyo bunuwa iyo ukhuwa iyo cumuuma afartaa wey kuwa qaraabada ku dhalay ama nasab ku dhaxlay ubuwa bunuwa ukhuwa iyo cumuuma saasay u kala mudan yihiin waxaa ugu mudan bunuwa jihat lbunuwa horta ugu xoog badan jihat lubuwa soo raacda xagga casabada bunuwada ugu xoog badan ubuwada soo raacda jihat lukhuwa walaaladiibaa soo raaca jihat lcumuuma kuwii adeeradii baa soo raaca marka ukhuwada iyo cumuumada ukhuwadana darajada saddexaad bay soo gelayaan cumuumadana darajada afraad ba u fiirso ukhuwadii haddaba ma imaanaysa dhaxalka akhi shaqiiqa iyo akhli abki iyo akhli abki iyo awlaadii dhaleen kuwa ma imaanaya dhaxalka ilaa in usuushii iyo furuucdii la waayo mooyaane maalan soo ma usuul iyo furuuc marka la waayo ee jihat اlbunuwa iyo jihat اlubuwa aysan jirin umay dhaxalka imaanayaan ukhuwadii markaas imaanayaan jihadaas haddaba jihada saddexaad weyaan jihadana waxay ka xog badanta jihada kasii dambaysa cumuumada ah cumuumadii adeeradii iyo waxay dhaleen camkii shaqiiqa ah iyo cam liabkii cam liuma asagoo dhaxal kuma jireen iyo awlaaddii abnaadu ay dhaleen ayagoo dhaxalka ma soo gelayaan ilaa jihat اlukhuwa in la waayo mooyaane waad fahamta soo ma jihat اlukhuwa in la waayo mooyaane akhli um asaga naga reeb akhli um asaga wax maxajbiyo asaga halkaa naga dhig lakiin akhi shaqiiqa iyo akhli abkii ibn akhi shaqiiqa iyo ibn akhi abkii in la waayo mooyaane cumuumadii adeeradii ma imaan karaan iyo abnaadoodii afartaa jiha saas kula xog badayn albunuwa alubuwa alukhuwa iyo alcumuuma marka haddaad afarta aad dabdiso waxaad qaybayso ku fududaanba waxaad qaybayso way ku fududaanba waayahay wlcamu adeerkii liabaweyni camkii shaqiiqa yaxjubu waa xajbinaya haulaai kuwan ibn اlakh liabka xajbinaya wabn اlakh liab ibn اlakh liab maydka walaalkii xag aabbo inan ku dhalay sideedaas xajibiscamkii shaqiiqa ah waliabin walcammu liabin maydka adeerkii aabbihii ay xag aabbo ka walaalaha yihiin yaxjibu waa xajbinaya haaulaa'i kuwa aan soo tilmaanay ee camkii shaqiiqa xajbinaya sideedda ahaa marka lagu daro wacammun liabaweyni iyo camkii shaqiiqa ah haddaba camkii laabka ahaa asna waa xajbinaya camkii he shaqiiqa ahaa ayaa xajbinaya iyo intii camka shaqiiqa xajbinaysa camkii shaqiiqa ahaa iyo intii camka shaqiiqa xajbinaysa asagoo xajbinaya maxay asagoo ka daciifsan yahay waayahay wabnu camin liabaweyni maydkii in adeerkii ay labada dhinacba ilma adeer ka yihiin labadoo aabo macnaha ay walaalaha ka yihiin xag aabihi hooyaba yaxjubu waxaa xajbinaya haaulaa'i kuwan aan soo tilmaanay ee xajbinaya camkii liabka ahaa iyo wa camu liab macnaha ibnulcami shaqiiq waxaa xajbinayaa intii camkii laabkaa xajbinaysay iyo camkii laabka marki lagu daro ama camkii laabkaa iyo intii laabkaa xajbinaysay marka waxaa xajbinaya asaga imse qof toban qof baa xajbinaysa weli abin weli abin waxaa uga jeedaa wabnulcami labin maydka in adeerkii xag aabbo ay ilma adeerka yihiin yaxjubu haaulaa'i kuwan xajbinaya ibnu camkii shaqiiqaha ayaa xajbinaya waa ibnu cami liabweyne ibnu cam shaqiiqa haddaba koo iyo toban baa xajbisa ibnu cam liab tobankii xajbinayey ibnu cami shaqiiq iyo ibnu cam ashaqiiq laftirkiisa haddaba qaacido kaloo muhiima ayaan kusoo gabagabaynaynaa oo ku saabsan xajbiga say isku xajbinayaan waratadu marna daraja isku xajbiyaan marna quwa darajada waxbay say u kala sarreeyaan maala ibnigu wuxuu ka sarreeyaa he ibn ibn haddaba waa ajbinaya aabbuhu wuxuu ka sarreeyaa jadki haddaba waa ajbinaya hooyadu waxay ka sarraysaa ayada waa ajbinaysaa taa waa daraja marna bilquwa way kala awood badan yihin ayagoo darajadii siman ayaa haddana kale xoog badan yihin sida akhi shaqiiqa ahaa iyo akhi liabka ah iyo camkii shaqiiqa ahaa iyo camkii liabka ah xagga daraja ahaan way siman yihin ufiirso oo labada waa maydka walaaladii oo walaalo way siman yihin waa isku darajo laakiin way kala xoog badan yihiinoo alahu shaqiiq baa ka xoog badan alakh lab waa fahan soo maa walidalika waa xajibinaya ibnu akhi shaqiiqna wuxuu ka xoog badan yahay ibn alakh liab waa fahan soo ma walidalika waa xajbinaya alcamu shaqiiq wuu ka xoog badan yahay camkii liabka ah walidalika waa xajbinaya wuu ka xoog badan yahay ibn اcami shaqiiq wuu ka xoog badan ya ibn cam lab walidalika waa xajbinaya waa fahan soo ma tadaad qawaaciddaas aad dabdiso wax badan ba kuu soo dhawaanaya yani waxaad qaybaysa iska yaraanaya waa yahay wlmuctiqu kii wax xoreeyey yaxjubu waa xajbinaya casabatu nasabi casabadii nasabka ayaa xajbinaysa wal waa yahay muctiqu waa qofkii addoon xoreeyey ee ninka ahaa muctiqada way noo imaan doonta asaga casabada nasabka oo idil baa xajbinaysa kuwii aan soo xusiyin oo dhan way xajbinaya markii laga reebo akhli umka asagoo casaba maaha laakiin kuwa kaleo dhan waa casabo marka way xajbinayaan isagu wuxuu dhexlayaa markii wax casaba aysan jirin oo yani addoonku xoreeyey cid dhexlaysa oo casaba marka waayay ayuu muctiqii dhexlaya walbintu inantii iyo walummu hooyadii zawjadii xaaskii laa yuxjabna ayaga lama xajbiyo mualif war ka soo dhammaaday xajb dukuur raggii dhexlayaasha ahaa siday isu xajbinayaan ayuu wuxuu ka gudogelayaa dumarkii dumarkii dhexlayaashaas isku xajbanayaan marka wuxuu idhi inanta iyo hooyada iyo zawjada saddexdaas ayagu ma dhacayaan waa kaan hore usoo tilmaanoo ayagu meydka toos bay ugu soo dhawaanayaan oo cid udhexaysa waasidaa ma jirto waasidadii xajbin lahayd mama jirtaba labadaa horena meydka toos bay ugu so dhawanay midna waa asalkiisii waa hooyadii oo cidoma dhexaysa ayadii meydkii ayadaa dhashay midna waa farciisii oo waa bintadii asagu dhalay bintu sulbigii saa darteed cid xajbin karta ma jirto zawjaduna nikaax bay ugu soo dhawaanaysaa oo cid ay usoo maraysa maydka ma jirto marka saddexdaas ayagu ma dhacayaan marnaba xajba xirmaan kuma dhacay lakin xajba nuqsaan uu gelaya wa bintulibni inanka inantiisana yaxjubuha waxaa xajbinaya ibnun inan iyo ibnun inan baa xajbinaya aw mase bintaani laba binto ayaa xajbinaya idaa lam yakun macahaa haddii uusan la jirin bintadii bintulibnigii man yucasibuhaa cid casabaynaysa wuxuu ku yidhi bintulibn waa maydka inanta uu waxaa weeye awowga u yahay ee u dhalay bintulibn waxaa xajbiya ibn ibn hadduu joogo inan hal inanu maydku dhalay haduu joogo ama abna hadday jiraan way xajbinayaan oy waa casabo xooloo dhan ayagaa qaadanaya bintulibniga inantaa ay waxa weeye adeerka u yihiin ama uu dhalayba isago hadduu asagu dhalay hadduu adeer u yahayba inantaa meeshu ka saaraya bintulibni waxaa kaloo xajbiya oo istiqraa ku xajbiya ama ulutaynka bintaan hadday jiraan way dhacayaan laba hablood buu ku dhalay maant soo maha labadaa hablood waxa weeye ulutayn bay qaadanayaan soo marka inantan bintulibniga ah waxay la dhexlaysay bintadii sulbadii haddii ay nis qaado soo maa bintusulbi haday mid ahaan lahayd oo nis qaadan lahayd ayadna waxay qaadan lahayd bintulibnigii sudus takmilatu ulutayn soo maa lakin hadda ulutaynkii gabdhuhu sidoodaba ulutayn kama bataan ulutayn bay qaatay ulutaynkii qaadan lahaayena ulutaynkina waxaa qaatay banaatu sulm bintayn fa agar kuwaasaa qaatay marka bintulibni wax uma soo haray bintulibni wax usoo haray ma jiro ilaa in la casabeeyo mooyaane haddii uu jiro walaalkeed oo casabaynaya ama darajadeeda ha ku jiro sida walaalkeed ama ha ka hooseeyo yacni inan ay waxa weeye eeddo u tahay oo walaalkeed uu dhalay inuu casabeeyo mooyaane waayahay marka iyada ah way dhalaysaa wii so uludkii soo hadhay way dhalaysaa maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo laba hablood uu dhalay iyo bint ibn haddii hooyadii iyo bintayn iyo bint ibnu ka tago hooyadii maxay qaadanaysaa sudus bintaynkuna maxay qaadanayaan uluthain soo ma waaya hooyadii sudus waxu qaata maxay farc waarasaa jira ayaguna uluthain may qadanaya bintaynkii bintu ibniga wax may qaadanaysaa marka ayada keligeed baa joogto wax casabeeyana ma joogo way dhacaysaa maslada maxaa lagu salaynaya marka lix baa lagu salaynaya almasala min sita waaya hooyadii sudus bay qaadanaysaa oo waa hal mintaynkuna waxay qaadanaysaa ulutayn oo ah afar afar iyo hal isku dar shan hal baa soo hadhay halkaana iyago maa lagu celinaya wafan soo ma bintu ibnigii waxaa la leeyahay iska raalilaho wafan soo ma walaalkeed baaba jooga oo bintu ibnigi maanta waxay heshay nin ragahoo casabeeya oo walaalkeed ah bintu ibni waxaa la jiray ibnu ibn walaalkeed oo ibnu ibn la jira marka hal baa soo hadhay soo ma halkii de way qaadanayaan ibnu ibnigaas casabeeyey marka halkii soo hadhay lidakri milu xadi aluntayn hadduu keligii ahaan lahana asaga qaadan lahaa marka waa saddex madax soo maha asaguna waa laba madax bintu ibniguna waa hal madax soo maha marka kasri maslada gara hal oban qaybsama de saddex soo maha marka sidaa darteed waxa weyaan saddexdii baan ku dhufanaynaa lixdii sideed toban bay noqonaysa sideed toban masle ka asaxaysa maata meyitun nin baa dhintay wuxuu ka tegey um iyo bintan halkaa labadii ku qoro waaya iyo bintu ibn ibnu ibn waaya ummadu maadaama farac waarta uu maxay qaadanaysaa sudus bintaynkuna waa laba eh uluayn bintu ibniga iyo ibni ibnigana casabay noqonayaan haddii ibni ibnigan uusan jiri lahayn waxba mayna qaadatay laakiin hadda casabay noqotay waayo masalada maxaan ku salaynaa maadaama sudus iyo uluayn lix ku salee lix maxaa u sudusa hal hooyadiisii lix maxaa u uluayn ah arbaca afar sii bintaynkii afar hal isku dar maxaa noo soo haray an hal baa so haray soo ma halkii dhex dhig bintu ibnigii iyo ibn ibnigii waatan soo ma waa saddex madax ilan ibn ibn ibnig wuxuu dhigmaa laba bintay soo ma laba bintu ibni buu dhigmaa marka saddex madax bay noqonayaan isaguna waa laba madax iyaduna waa hal madax kasri halkan oon qaybsamo saddexdii qaabo oo ku dhufa lixdii sideed iyo toban sideeto masle ka ansaxaysaa cacabkiiba ka baxaysa marka waaya saddex loogu dhufo mid kasta saddex hal ku dhufo waa saddex saddex afar ku dhufo waa labiyo toban maxaa inoo soo haray saddex soo ma ilan waa shan iyo toban saddex waa soo hadhay bintu ibnigeena waxay qaadanaysaa hal ibn ibnigeena wuxuu qaadanaya labo waaya wuxuu yidhi wa bint اlibni inanka maydka inanta uu dhalay yaxjubuhaa waxaa xajbiya ibnun inan uu maydku dhalay aw mase bintaani laba hablooduu maydku dhalay idaa lam yakun haddii uusan la jirin macahaa bintu ibnigii man yucasibaha cid casabaysa oo ah ibnu ibni ama isku darajahaadan ama haka hooseeyo waaya wاljadة ayaydii lilm xag hooyo ayaydii xag hooyo laa yaxjubhaa ma xajbinayo ila اlum hooyadii mooyaane walilab ayaydii xag aabbana yaxjubhaa waa xajbinaya alaab aabbihii aw اlum ama hooyadii wاlqurbaa mid walba oo dhow ayaydii aw lqurbaa tii dhoweyda ayayd ahayd min kuli jihatin jiha kasta ka ahaatee min kuli jihatin jiha kastana ka ahaatee taxjubu way xajbinaysaa albucda tii fogeyd ayadii fogeyd bay xajbinaysaa oo minha ayooyinka ka mid ah wاlqurba min jihati اlum ayadii dhaweyda xag hooye ka ahaatayna ka ummi ummin sida hooyada hooyadeed wabeeye taxjub waxay xajbinaysaa albucda tii fogeyd oo min jihati abi aabbaha xaggiisa ka ahaatay ka ummi ummi abin sida aabbaha hooyadii hooyadeed wاlqurba tii dhoweyd ayadii dhoweyd oo min jihati abi aabba xaggiisa ka ahaatay laa taxjubu ma xajbinayso albucda tii fogeyd oo min jihat اlumi xagga hooye ka ahaata fi ladr sida muctamadka ah waaya wuxuu yihi mualifku ayayda xag hooye ka ahaata aljadة lm aljadة lm marka lu leyahy waxaa looga jeedaa waa hooyada hooyadeed laa yaxjubuhaa ila اlum waxaa xajbiye uun hooyada maxaa l hoyada kuso dhawaata soo ma marka qaacidada waxay soo hosgelaysaa kul man adlى ilى اlmayiti biwaasiطaةi xajabathu tilka اlwaasiطة qof kasta oo maydka waasida ugu soo dhawaada ama qof kale oo maydka u dhaxeeyo qofka maydka u dhaxeeyo ugu soo dhawaanaya ayaa xajbinaya oo dhaxalka u jiidaya marka maadaama ayaydan hooyo ay hooyada ugu soo dhawaanayso maydkii oo ayadii iyo maydkii oo hooyadii u dhaxayso hooyadii baa xajbinaysa waaya taa macnaheed waxaa weeye aabbihii ma xajbini la socdo aabbihii ma xajbinayo ayadii waxay isaga ma soo maraysa wade isaga waa sida oo maaha wlilabi markuu leyahin wuxuu uga jeedaa wاljaddatu lilabi ayaydii xag aabbo waa m abi waa um اlabi yaxjubhaa alab aabbihii baa xajbinaya maxay aabbahay kuso dhawaanaysaa soo maha marka aabihii baa xajbinaya aabbaha hooyadii aabbihii baa xajbinaya waa ayaydii xag aabbo aabbihiina wuu xajbinayaa hooyadiina waa ajbinaysa hooyadu sideedaba ayooyinka o dhan way xajbisaa kul aljadaad hooyadu waa xajbisaa maxaa yeelay ayada laguu sheegay sideedaba waa hooyo ama xag aabba ha ahaato ama xag hooyo ha ahaatee waa un ayadu waa un hooyo hooyanimay ugu soo dhawaanaysaa maydka marka hooyada maydka dhashay ee toos u dhashay taasaa ka xoog badan ayadaa ka xoog badan oo ka dhow marka way xajbinaysaa hooyooyinka o dhan tii xag aabbo iyo tii xag hooyaba labada way xajbinaysaa wuxuu ku yidhi wlqurba min kuli jihatin taxju lbucda aye kasoo dhow ayadii fog way xajbanaysaa aye kasoo dhow ayada fog way xajbanaysaa ama ayada ha kusoo dhawaato ama yana kusoo dhawaan maalan ummu abin aabbaha hooyadii waxay xajbanaysaa ummu ummi abin aabbaha hooyadii hooyadeed taasay xajbanaysaa maxay ayada ka dhow ummu um baa ka dhow ummu ummi abin tanaa ka dhow sidoo kale um ummin hooyada hooyadeed waxay xajbinaysaa um um ummin hooyada hooyadeed hooyadeed waa ayayda labaad ayada koowaad baa xajbinaysa oo ka xoog badan ayada ka dhow mid kale ayada kusoo dhawaanaysa soma ayada soo maraysa haddayna kusoo dhawaanina waa u la mid sida maalan ummu abin aabbaha hooyadii waxay xajbinaysaa ummu abi abin aabbaha aabbihii hooyadii macnaa awowga xag aabbo hooyadii dhashay waxaa xajbinaysa hooyadii dhashay aabbaha taasaa xajbinaysa ila way ka dhowdahay soo ma wاlqurba min jihati اlum ayayda xag hooye ee dhow ka umbi ummin sida hooyada hooyadeed taxjub اlbucda tii fogayd min jihati اlab xag aabba ka ahaatay ayaydii xag aabba ee fogayd ayay xajbinaysaa ka ummi ummi abin u fiirsada hooyada hooyadii dhashay way dhowdahay maydka iyo ayada waxa udhexeeyaan hooyada basa udhexaysa laakiin ummu ummi abin aabbaha hooyadii hooyadaa hooyadii dhashay ayadii maydka waxa udhexeeya labo waxaa weeye inanteedii oo ayadii maydka ah iyo aabbihii baa udhexeeya waa fahan soo maha labaa udhexaysa marka taas hooyo oo ka dhow oo ummu um ah ayaa xajbinaysa cagsi hadday dhacda ka warran oo alqurba min jihati اlab ayaydii xag aabbo ee dhoweyd iyo ayaydii xag hooyo ee fogayd hadday kulmaan oo waa sidee maala waxaa kulmay ummu abin aabbaha hooyadii waxaa kulmay um um ummin hooyada hooyadeed hooyadeed baa kulatay waa ayayda labaad xag hooyo iyo ayayda koobaad ee xag aabbo ayaa kulmay ayaydii aabbo xag aabbe ee koobaad ma xajbin karto ayada labaad ee ag hooyo maxaa yeele ayooyinku sidoodaba xag hooyo hooyanimay kusoo dhawaanaan tanna xag hooyey ka timid soo maaha ummu umin haba sarrayse haba fogaatay lakin xag hooyey ka socotaa tanna xagga darajaday ku xoog baantahay tanna xagga quwada tanna xagga hooye kuso dhawaanaysa way xoog badan tahay tanna xag aabbe kuso dhawaanaysaa lakin way dhowdahay marka isku mid bay noqonayaan ma xajbin karto waayahay wlkhtu walaashii maydka min aljihaati jihooyinkao dhan ka ahaatay kal akhi walaalkii may la mid tahay eeg mualifku markuu ka soo hadlay akhi shaqiiq ah iyo akhii liabka ah iyo akhii liumka ah ayuu halkan kuu soo koobay oo ukhtadii wuxuu ku yidhi saddexda jiaba ha ka ahaato ama ukhta shaqiiq ha noqoto ama ukhta liab ha noqoto ama ukht lium ha noqote waxay la mid tahay wixii lagu xajbinayay sida walaalkii bay la mid tahay walaalkii wixii xajbinayey ayaadna waa xajbinaya ktadii haiiadee wixii ahi haiia ajbinayey ukhtadii haiiada ahaydna waa ajbinaya oo markaa ukhtadii shaqiiqada ahayd maydka walaashii waxaa xajbinaya labada aabo ay walaala yihiin aabbihii baa xajbinaya oo inankii maydka xajbinaya oo ibnan ibnigii baa xajbinaya ukhtadii laabkana waa xajbinaya inta aan soo tilmaannay iyo ah liabaweynkii ayaa xajbinaya waayahay khtilumna waxaa lagu xajbinayaa aabbihii iyo awowgii iyo farac waari waaya intaa markaan ogaanay wuxuu ku uhi walakhawaatu walaaladii meydka ee hablaha ahaa alkhullasu ee barax tirnaa liabin xag aabbana ay ka walaalaha ahaayeen meydka yaxjubuhunna sidoo kale ayagana waxaa xajbinaya ukhtaani liabaweyn maydka laba hablood ay walaala yihiin xag aabbiya xag hooyo ayaa xajbinaya bal hadda u fiirso waxaa meesha inoo yaalla hablo ay maydka xag aabuunka walaala yihiin haddii la helo waxa weeye okhtaan shaqiiqataan laba hablood oy maydka waxa weeye xag aabbiya xag hooyo ka walaala yihiin iyo wax ka badan haddii la helo kuwaasaa xajbinaya kuwaasahee xajbanaya waxay la mid tahay masaladan sida banaatulibn iyo banaadka hadday kulmaan maydku wuxuu ka tegey laba hablood uu dhalay oo bintayn ah binti ibnana uu ka tegey bint ibnana uu ka tegey binti ibnadaas mar hadday banaad ay joogaan laba iyo wax ka badan ulutaynka iga qaadanaya soo maha kuwana way dhacayaan ukhtaynkii shaqiiqataynkii iyo ukhtayn liabna waa un saas oo kale laba okteen oo shaqiiqatayn hadduu meyd ka tago laba gabdhood wala leeyihiin agg agga aabbo iyo okhtali ab ah oktadil abka bay dhacaysa maxay labadana furitaynka qaadanaya ilaa inuu yimaado mooyaane akh mubaarag ah ilaa idaa kaana macahuna ahun yucasibun akh mubaarag oo casabeeya inuu jira mooyaane akh mubaarag hadday helaan akhawaat alabkii walaalkood hadday helaan wixii uludkii soo hadhay ee ulutayn ka soo hadhay markaa way dhaxlayaan markaa lama xajbinayo wuxuu ku yidhi wlmuctiqatu muctiqadiina kalmuctiqi muctiqi may la mid tahay gabadhii addoon xoraysana muctiqii may la mid tahayoo wixii muctiqa xajbinaya ayadna xajbinaya oo casabada o dhan ah wuxuu yidhi wakullu casabatin casaba walba yaxjubuhu waxaa xajbinaya asxaabu furuudin mustaqriqa furuud wax maanshaysa kuwii u saaxiibka ahaa unbaa xajbinaya oo taa macneheedu waa maxay casabada ee waan garanayna waa wixii aan farad ku dhexlaynin ayaa casaba la yidhahdaa sida aabihii iyo inankii iyo dee ragga intooda badanba waa casaba alcasaba binafs waxaa xajbiyuu yidhi casabo walba asxaabu furuudin mustaqriq ah kuwii u saaxiibka ahaa farad mustaqriq ah asxaabu furuud kuwii faradka u saaxiibka hadday maanshaeyaan dhaxalkao dhan wada qaataan dee marka wax usoo hari maayo oo saas ku dhacaya masalada inaan si fiican u fahno wey masalada horta daliilkeeda waa maxay nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam alxiqu lfaraa'ida biahliha dhaxalka waxaad siisaan buu ihi ama arad faraaidda waxaad siisaan ehelkeedii furuuddii kitaabka ilahay muqadarka ahayd dadki iska lahaa sii yidhi niskii iyo uludkii iyo rubcii iyo suduskii iyo wixii la midka famaa baqiya wixii soo hadhana faliwlaa rajulin dakar nin dakar ah lab ah unbaa qaadanaya waa casabadii soo ma taa macnaheedu wey xadiid waxa laga fahmayaa haddii waxba soo hadheen oo asxaabulfuruud ay dhaxalkii maansheeyaan oo furuuddii ay dhaxalkii waxba ayna ka tegin oo waxna ka soo hadhin in hee casabadii ay dhacayso waad fahamtay soo ma marka masaladaas tusaalaan ka bixinaynaa sharxay noogu qoran tahay gabarh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo akhli um iyo cam zawj iyo um iyo akhli um iyo cam ayaa meesha noo jooga zawjku maadaama uusan joogin farac waaris muxuu qaadanaya farc waarta ma jiro nis buu qaadanaya soo ma hooyadiina maxay qaadanaysaa walaalo tacadudayna ma joogaan farac waartana ma jiro akhli um iyo waxaa jooga cam waa akhli um keliya iyo cam marka walaalo tacadudayna ma joogaan farac waartana ma jiro hooyadii maxay qaadanaysaa ulud soo ma akhli umkiina muxuu qaadanayaa isagu sudus camkiina waa casaba soo maaha marka masaladan lix baa laga dhisayaa waaya zawj iyo um akhli um cam soo intaa ma ah waaya zawjku maadaama uu eh, wax farac waarid uusan jirin nis yeelanaya hooyada maadaama farac waarfiga walaala tacadud aysan jirin ulu bay la weecaanaysaa akli umku asagoo sudusu iska leeyahay camkuna waa maxay waa casabo waayahay masalada maxaan ku dhasaynaa ulu iyo nis iyo sudus ba ku jira waa tadaahul baa ka dhexeeya suduska lixdaa ugu badan soo ma lixdaa ku dhis waaya zawjku nis buu leeyahay maxaa u nisa lix saddex hooyadu waxay leedahay ulu lix maxaa u ulud labo akhli umka wuxuu leeyahay sudus maxaa u sudusa lixdii hal saddex iyo labo iyo hal isku dar waa lix soo maa camli umkii wax mu soo hadhay adeer raalli lahoba leena adeerow sabir iyo iman allah kaa siiyo istiqraaq baa dhacay camkii haddaba wuxuu ku dhacay casabo ah wuxuu sugay in wax u soo hadhaan asxaabu ulfuruud baa maansheeyey dhaxalkii oo idil saasuu ku dhacay marka taas wey macnaheeda markaa lena kullu casabatin casabo walba yaxjubuhu waxaa xajbinaya casabadaa xajbinaya asxaabu furuudin furuud kuwii u saaxiibkaa ah, furuudaasoo mustaqriqatin mustaqriqatin dhaxalkii maanshaynaysa marka casabo walba waxa weeye waxaa xajbinaya asxaabu furuudin mustaqriqa saas weeye haddii aysan yani casabadii aysan ka guuraynin min atacsiibi lilfard min atacsiibi lilfard haddii aysan u guuraynin way dhacayaan intaas ayaan cashar ku joojinaynaa wallahu tacaala aclam w sala allahu w slm calaa nabiyina